la asturo cawradu luqa ahaan waxa weeye waxa aan la jeclayn in la arko ama shayga aan la jeclaysanaynin mustaqbaxa ah ayaa cawro la yidhaahdaa sharci ahaanna halkan waxaa loola jeedaa maa yajibu satruhu fi الsalaa salaada dhexdeeda wixii ay waajibka ahayd in la asturo cawrada oo la asturaa shuruuday ka mid tahay shuruudu sixaha salaada waxa wax lagu asturayaana waa bimaa yamnacu idraaka lowni اlbashara qofka maqaarkiisii in la arko ama midabka uu leeyahay la garto wax diidaya waa in lagu asturo ragga cawradoodu waa jilibkiiyo xudunta inta udhaxaysa isku wareega addoontiina waa la mid gabadhii xorta ahayd jirhkeeda oo dhan baa cawro ah. marka laga reebo wejiga iyo labada kaf oo labada sacab curcur waxa se fiican inaan intaa lagu kaaftoomin un cawrada asturkeedii raggii ay laba maro isticmaalaan maro markaa gunti xaggii hoose loo isticmaalayo iyo mid sare oo xagga sare loo isticmaalayo haddii markaa taasi aanay suuroobin dee intii markaa cawradii unbuu asturayaa hadday markaa u suuro gashay inuu garabka faraq maradaa uu cawrada ku asturay ee guntiga uu ka dhigtay faraqeeda hadduu garabka soo saari karo inuu soo saaro garab labadiisa garab mid ahaan uu ku asturo ayaa la akidaya gabadhii iyada waxaa loo sunneeyaa in dharka ay ku tukanaysaa uu noqdo toob dhammaystiran iyo masar ama shalmad iyo gunti ka hooseeya halkaas ama saraawiil iyo jilbaabkii markaa intaa ka sarraynayayo weliba kahiif ah yacni waxa weeye mid markaa qarale ah inay ku tukato ayaa loo sunneeya laakiin waajibkii wuxuu kaga dhacayaa sidii aynu soo sheegnay intii aynu sheegnay inay asturto uno ay ku asturto wax midabkii jirkeeda in la arka diiday haddii qofku uu waayo maro uu jirkiisa ku wada asturo ama cawradiisi uu ku wada asturo afar xaalo mid ahaanbaa arrinkiisuu noqonaya inuu helayo wax bar asturo barhna aan qarinayn wuxuu ugu bilaabayaayu marka hore waxaa kaloo dhan ka horreysiinayaa labada sabiil sabiilan alqubul waddubur xubinkan hore maaragtay kaadu ka soo baxayso iyo xubinkii dambe labadaasuu horta asturaya wixii ka dheeraadana uu kusii markaa wadaya haddii labadii uu ku wada filaan waayo oo dhinacuun inuu wixii ka maaragtay ka asturo ay noqoto intaasa haddana waajibayso wuxuu markaa qadimayaa sida la rajaxayo xubinkiisan hore ayuu asturaya xagga dambe ha iska banaanaato haddii aan wax ku asturo aanu haysan culamada qaarkood oo yidhi maya xagga dambea la asturayaana way jiraan kuwa yidhi wuu kala dooranayaana iyaduna way jiraan laakiin sheekheennu halkan taa kumuu keeni haddii qofku aanu haysanba wax alla wax ku asturaba xoolo aanu haynin sidii sidiisaasuu iskaga tukanaya sujuudihiisa iyo rukuucihiisana uu dhammaystiraya fadhina ku tukan maayo sarajoog buu ku tukanaya salaaddii faralka ahayd saasaanay kaga dhacaysaa waajibkeedii uu kaga dhan haddii qofka qofkaa la siiyo wax cawradiisii uu ku asturo ergisa ahaan war hooyo ku tukan la yidhahoo loo dhiibo waajib bay ku noqonaysaa inuu aqbalo inuu diidu yidhahdo waxaaga ma doonayo kol anigu waxaa leehayse nin qaawanaan baan ku tukanayaa saxmaa isagoo salaaddii ku jira qofkii aan cawradiisa asturinee waxwaayey hadduu salaadda dhexdeedii helo wixii cawrada uu ku asturi lahaa waxaa loo kala saarayaa in wixii uu ka fog yahay iyo inuu u dhow yahay marada u helo hadday u dhowdahay uu si deg dega ah isagoon qibladiina ka jeedsanin intuu qaado uu markaas asturi karayo salaadda u sii wadaya deg waa isu asturaya waa ku waajib haddayse ka durugsan tahay ama ay noqonaysa inuu qibladii ka jeedsado markaa salaaddiisi way buraysa waana ku waajib inuu is asturo oo marada uu qaato salaaddiina dib buu usoo bilaabay wuxuu ihi musanifku raxmat ullaahi calayhi wayajibu waxaa waajibaya satru lcawrati cawrada in la asturo canilcuyuuni indhaha laga qariyo in cawrada indhaha laga qariya waa waajib yaa ayuha yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ayaa loo dariishaday bani aadamkiiow waxaad qaadataan quruxdiinna quruxdii la waa hugi iyo dharki masjid kasta agtiisa dee masjidka loo tegaya waa salaadii marka markaad salaadii tukanaysaan is-astura bay noqonaysaa oo dharkiina qaata axaadiisina way ku soo aroortay iyadoo nabiga la weydiinaya rasuulkii ilaahay go mara keliya miyaanu ku tukana uu leeyahy hadda mid mid kastaa malabuu helaya mid qura waad ku tukan kartaa halkaa laga fahmayaa markaa inaan mara la-aan ama maarata cawradii aan la asturin aan la tukan karin sidoo kale xadiid kale waa kii laa yaqbal lahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar bidircin wa khimaar gabar qaangaadha salaadeeda ilaahay ma aqbalo haddii aanay masar iyo dirac xidhanin yani aanay is-asturoo jirhkeedii aanay qarinin wayajibu marka waa waajib satru lcawra waajib keliya weliba de waa kasii xeel dheeriyo waaba shardi oo shardigu waajibka wuu kasii xeel dheer yahay oo shaygu isagoo waajiba ayaa laga yaabaa inaanu shardi ahayn waajib macnaheedu waa hadii laga tego waa la dembaabaya shardina macnaheedu waxa weeye waan waxaa cibaadadaa yahay horta waa waajib haddii laga tego waa la dambaabi hadii weliba laga tago waxaa kaloo iman in camalkii uu ansixi waayo satru lcawrati cawradii in la asturo in la qariyo can ilcuyuuni indhihii dadka laga qarinaya indhaha laga qarinayo xataa kuwiisaa kamida midaba oo hadii isaga laftiisa maradiisana ay yar tahay oo halkan ka arkaya cawradiisii salaadiisu ma ansaxayso waxaa laga asturayaa waa xagga sare iyo dhinacyada xagga hoose maaha macawisaan waxba kaaga hooseyn waad ku tukan kartaa laguma odhanayo xaggii hoose ayaad ka qaawantahay oo xataa haddii uu qofku meel sadexa ku tuka sadxii ama maaratay dabaq sare uu ku tukanayo oo weliba muraayad uu yahay dabaqaasi maaratay iyo kan kanaa waxa u dhexeeya lama odhanayo dadkii baa ku hoos marayo xagga hoosaa lagaa soo arkayaa waa inaad surwaal macawista ka hoos xidhata lama odhanayo cawrada inta laga asturaa waa min aclaa jawaaniba xagga sare iyo dhinacyada weeya bimaa laa yasifu lbashara maxaa lagu asturayaa waxaa lagu asturayaa wax aan basharadii ama maqaarkii qofka hay-adeedii iyo kayfiyadeedii midabkeedii weeyaani aan tilmaamayn yani aan laga garanayn maradii hadday khafiif noqoto mara waabad xidhatay laakiin waa maro khafiif oo caddaankii jirkaagaa ka dhex muuqda maradaasi markaa ma noqonayso saatir lilcawra maradaasi noqon mayso sidoo kale haddii ay kala fogfog tahay oo daloolna ay jiraan ha yaraada ama ha weynaado daloolkaasi salaaddii asixi mayso ilaa iyo ay cawradaadu wada qarsoonaato oo maradu aanay shafaafna noqon mid khafiifa ama mid markaa kala durdurugsan mid raqiiqahoo khafiifana aanay noqonino yacni waxa weeye qarayaraanteeda daraaddeed jirhkaagii laga dhex dareemi karayo midabkiisu sidii uu ahaa maradu inay markaa qofka ku dhajisnaatoy dhajis ahaato waa karaahiya uuna iyadu salaaddii waa iska ansaxaysa dumarkii bay weliba karaahiyaduna usii adag tahay oo markaad halkan eshiyo kala tagta waxaad arkaysaa dumar yaroo ku dhegan xidhan iyo shaar iyo wax noocaasa ma garan iyo masar ay madaxa ku duubeen haddii markaa jirhkeedii uu dee sidaa ku wada qarsoon yaho waxaa muuqda ay yihiin labadii gacmood iyo wejiga iyo keliya salaaddii ay sidaa ku tukatay lama odhanayo waa inay soo celiso may asixin lama odhanayo wa huwa sharطu fii sixati salaa buu yidhi asturka noocanihi shardibaabuu u yahay salaaddu inay asaxdo shardigu waxaa la yidhaahdaa ma yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati waa waxa la-aantiisu ay keento la-aan jiritaankiisuna aanu keensanin jiritaan iyo la-aantoona cawradii markaad asturto taas macnaheedu ma aha inay salaadaadii de asaxda haddaana tukanba maxaa asixi haddaad tukatay ood bilaa ku tukatay cawradaydaan asturay mardan asturay markaa salaaddii way asaxday bay noqonaysa may laakiin hadii la waayo asturkii wixii kaloo dhammina kuu dhammaystiran yahay asturka la-aantiisu wuxuu keenayaa salaad la oo salaaddaadii ma ansaxayso marka shardigu waa shayga la'aantiisa ay ka dhalato la-aani marka lona waxaani salaaduu shardi u yahay macnaheedu haddii la waayo salaaddii waa la waayo wey haddii la helo salaaddii in la heliyo in la waayaabadda wa dhici karaysa oo de isaga uunbaa inuu jiro la sheego isaga xaggiisa aanay salaaddii ka dheeliyeyn unbaa la sheegay laakiinna waxyaalo kale u baaba'day salaaddii baad dee dhici karayso saasaa loo leeyay walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadam jiritaankiisa kama dhalanayo khasab ma aha in wixii uu shardiga u ahaa isaguna uu jiro inuu maaragtay eh, lala-yahayna iyaduna ka dhalan mayso isaga markaa waxaan shardiga laleeyahay saamayntiisu waa marka la waayo yuu saamayn leeyey oo wixiibaa markaa uu la degaya shardi inay u tahay de xadiidkii caaisha aynu iminka akhriyeynay gabadha lagu sheegay laa yaqbal salaata xaayidin ayaaba dee tusinaya haddaanay markaa dharkaa xidhanin baa layon saa isku asturin salaadeedii la aqbali maayo macnaheedu waa ansixi mayso laa yaqbaluda iyada lafteedu laba macnay u timaadaa bimacnaa nafyi sixa way u timaadaa waana sida asalka ah waxaa kaloo iman kartaa bimacnaa nafyi nafyi thawaab in thawaabka la anfiyayana way u iman kartaa taa markuu xukunkii musanifku raximah اllahu tacaala kaga baxay ayaa wuxuu u gudbayaa sidoo kale uu inoo sheegayna ma ladii yakuunu bihi satru maxaa wax asturi karana wuu inoo sheego isagana inagaa soo sheegna bima laa yasifu albasharata buu inoogu sheegay wuxuu u gudbayaa xuduuddeedii wuxuu uhi wa cawratu الrajuli maa bayna suratihi wa rukbatihi ninka cawradiisu waa inta u dhaxaysa xuduntiisa iyo jiribkiisa oo macnuhu yahay xudunta iyo jiribku kuma jiraan cawrada jiribkii hadday qaybi muuqato lama odhanayo cawradaadii way muuqataayoo salaadu may asee waa inta labadaa udhaxaysa waxaa loo cuskaday xadiid camr bn shucayb can abihi can jaddi oo bayhaqi iyo kayrkii ay warinayaan idaa zawaja axadukum amatahu aw cabdahu idaa zawaja axadukum amatahu cabdahu aw ajiirahu falaa tandur اlamatu ilaa maa bayna suratihi wa rukbatihi hadduu midkiin addoontiisa guuriyo addoontiisa markii hore xalaal bay u ahayd oo dee jirhkoodu wuu isu bannaanaa laakiin hadduu nin kale u guuriyo xaaraan bay ka noqonaysaa addoontii yaanay eegin inta u dhaxaysa xuduntiisa iyo jilibkiisa ayuu xadiidkaasi tilmaamay saa daraaddeed bay bayhaqi leeyahay lafdi kalena waa loo soo arooriyeyoo inaanu sayidku eegin adoonta markaa wixii udhexeeya jilibkeeda iyo iyo xudunteedana waa loo soo wariyey laakiin riwaayaadka sida cibaarada bayhaqi laga dareemaya waxay u badan yihiin in iyadii laleeyahay yaanay eegin inta xuduntiisa iyo jilibkiisa udhexaysa waxaa laga fahmay markaa intaa inay cawradii tahay sidoo kale xadiid baa ku maaragtay ku soo arooray alfakhidu cawra bawdyadu bawdadu cawro wey bawdadu cawro wey marka hadday bawdadii cawro noqotay de waxay markaa noqonaysaa in la asturaa waajib bay noqonaysa wuxuu uhi wacawraة اlxurati jamiicu badaniha ila اlwajha wاlkafayn qofkii dumar ahayd cawrada ee markaa xorta ahayd aan addoonta ahayn cawradeedu waa jamiicu badaniha jirhkeedoo dhan ila alwajha walkafayni wejiga iyo labadaa kaf ama labada curcur mooyaane iyadana aayaddii baa laga qaatay walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha yaanay muujinin quruxdoodii inta muuqanaysa mooyaane inta muuqanaysana waxaa lagu fasiray bilwajhi walkafayn wejiga iyo labada kaf ibn ibnu radia allahu tacaala canhu iyo keyrkiiba ay ku fasireen marka intii kale inay qarisaa dee meesha ka soo baxaysa sidoo kale nebigu wuxu almar'atu cawra gabadho cawro weey waxaa kaloo in akhriyayna xadiidkii imika laa yaqbal lahu salaata xaayidin ila bidircin wa khimaar ma ilaa bikhimaar inay markaa madaxii inay asturto ay waajib tahay baa ka soo baxaysa intii ka hoosaysana way kasii awleysan tahay wa cawratu اlamati maa bayna asurati wاlrukba addoontii iyadu cawradeedu waa inta u dhaxaysa xudunteeda iyo jilibkeeda oo raggii bay la mid tahay waxaa loo cuskaday xadiidkii aynu akriyeynay lafdigiisa sunan abi daawuudka iyo ku jira bayhaqiyana ay soo saareen idaa zawaja axadukum amatahu cabdahu wajiirahu falaa yandur ilaa maa duuna asurati wa fowqa arukbati waa lafdigii kale xadiid addoontiisii hadduu nin u dhiso yaanu ka eegin addoontaa inta udhaxaysa xudunteeda iyo jilibkeeda nuda intii kale markaa inaan laga mancinaynin ayaa laga fahmay lan way u imanaysaayo way u khidmaynaysaa iyadoo nin kale qabo ayay haddana sayidkeedu u imanaysaayoo dee ay u khidmaynaysa markaa dee jirhkeedii waxbaa muuqanaya sidoo kale addoommuhu dee guryaha iyagaa ka shaqayn jiray oo markay martidii iyo dadkii yimaadaan cidda u khidmaynaysa ee cuntadii usoo dhigaysa ee ordaysa ee meesha nadiifinaysa ee shaqaynaysa addoommahay ahaayeen dee iyadoo markaa xijaabkeedii iyo wax la waxeedii oo dhan sidata hadday hawshaasi qabays tirahdana way adkaanaysa hamaduna waxaad mooddaa inaanay dee dumarkaa markaa addoommaha ah aan markaa dee raggu markaa waxa weeyaan damac badani aanu ka geli jirin adoon ahaanu maaragtay maaragtay iibsadaan mooyaane laakiin de guurkiina waaba tan laga xarimay sidoodana markaa dee qof markaa shakhsi ahaan u hooseeya oo dee la adoonsanayo himada iyo markaa qofka maarata dareenka ay ku abuureysaa inaanay markaa sii adkayn ayaa iyadana laga qaadanaya aahaarta saxaabada iyo selafkii raximahum ullahu tacaalaaba laga soo guuriyeyna arrintaa way tilmaamayaan in dadkaa markaa addoomaha ah asturkooda aanay ugu dadaali jirin siday ugu dadaalayaan asturka gabadhii markaa xorta ahayd oo kale yacni cumar bn khadaab radia allahu canhu ayaa axad taabiciin wuxuu leeyahay waxaa noo khidmaynaya addoomihiisii iyagoo markaa laabtoodii aanu maarata isgaraaceeda aanu arkay markaa de waxa weeye cumar bn khadaabna waxba la sheegay markuu arko gabadh addoonahoo madaxa qarsatay inuu ushiisii ku waabinayay u odhanayay dumarkii xaraa'irta ah ee xorta ah isu ekaysiinina wa cawratu lamati marka haddaba addoontii cawradeedu maa bayna asurati waarukbati wey marka hadde madaxeedii cawro maaha taqriiban yani jamaahiir ahli cimsa isku wada marka haddaan madaxii cawro ahayn de halkaynu ku xadaynaa waxa markaa xad laga dhigay xadiidkaasi sunan abi ku jiraa uu tusiyey wlmustaxabu sida la jeclaystay an yusalliya arajulu waa in ninkii ragga ahaa uu ku tukado fii thawbayni laba maro waataynu lahayn dee go iyo gunti oo kale weliba waxa fiican bay leeyihiin hadday suuroobayso inuu gunti iyo khamiis uu ku tukado ayaa ninkii u fiican cumaamadna uu xidho isagoo markaa madax qaawan aanu salaadii tukanin haddii markaa taasi aanay u soorabayna bal laba surwaalo laba muxuu ahaa laba maro oo yani laba go- iyo guntiya ha xidho qamiisin wa ridaa'in buu isagu inay labada maro oo kala ahaanaya qamiis waa kaa gacmaha leh meesha gacmaha laga saarayo wixii leh kan aynu inagu shaarka nidhaa iyo kan aynu qamiiska nidhaa labaduba waa qamiis afcarabiga afcarabiga qamiisu waa maro meel gacmuhu ka baxaan leh ayaa qamiis la yidhaahda marka inuu waliba sii dheeraado ayaa dee wanaagsan oo khamiiskaynu inagu khamiiskan idhaahno uu noqdo wuxuu ihi fain iqtasara ninkii hadduu ku kaaftoomo calaa satri lcawrati intii cawrada un asturaysay jaaza way bannaan tahay ilaa ana almustaxaba laakiin waxaa mustaxab noqonayo akidmaya an yaطraxa calaa caatiqihi minhu shayan an inuu degtiisa wax kaga soo tuuro marada darafkeedii guntigaah darafka cirif ka mid ah inuu garabka saaro halkaa degtiisa uu ku tuuro ayaa la dooran ayaa markaa mustaxabaho nebigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jaabire saxiixan ku jiray wuxuu ku lahaa idaa sallayta wacalayka hawbun fain kaana waasican faltaxif bihi wain kaana dayiqan faاtazir bihi markaad maro qura ku tukanayso hadduu weyn yahay isku laa maaragtay huwo marka hadde waa qarkarkaagii sare qarkaagii hoose ha qariyo gunti keliya ha ka dhigin hadduu cidhiiri yahayna fatazir bihi gunto markaasaa waliba waxaa ku jira xadiidka maaragtay alfaadiisa qaar ka mid a ah, laa yusalii axadukum fi اthawbi اlwaaxidi laysa calaa caatiqihi minhu shay midkiin yaanu ku tukan mara keliyahoo aan degta waxba u saarayn marka in daraf degta lagu tuuro calى alaqal ayaa akidmayso oo laga doonaya qofkii xataa culimmadu ay ka soo gaadhsiiyeen haddii ay wax kale u suuroobi weydo inuu xadhig halkaasu dha mooyaan markuu guntigii hadduu gunti gaari waayo meesha khayd yar ama xadhig yar oo halkaasu dhana uu helayo isagoo markaa xadiidkii dabaqaya ha sameeyo in markaa taa laga tagaa waa karaahiyo wuxuu yihi walmustaxabu sida la jeclaysanayaa an tusaliya almar'atu qofkii dumar ahayd waa inay ku tukato fii halaaثati ahwaabin saddex maro dircin dirac waa alqamiisu saabil waa qamiiska dheer bay leeyihin dircigu marka waa toob wa khimaarin iyo masar madaxiyo intaa ilaa qoortaga qarinay wa saraawiila iyo saraawiil ama surwaalkii de maaratay surwaalkii dumarka ama gogorad ama wixii de ay guntanayeen wa yustaxabu waxaa weliba la jeclaystaa an tukaifa in ay maaragtay eh, mid cufan ka dhigto jilbaabaha xijaabkeeda jilbaabkeeda oo markii ay intaa xidhato ay jilbaabkiina ka dul xidhato weliba isaga oo kaiifa mid markaa qarale ah. intaaba iyadana waa loo jeclaystaayo xadiid baa tilmaamaya tusali اlmarأaةu fi ثalaaثaةi ahwaabin dircin wa khimaari wa isaarin dirac iyo khimaar iyo isaar oo gunti wuxuu uhi waman lam yajid qofka aan helin ilaa maa yasturu bihi bacd alcawrati cawradii wax kamida uun mooyaane wuxuu wax kale ku asturay qofka aan helin wuxuu helayba uu noqday wax cawradii qeyb ka mid un asturaya satara bihi sawatayni labada saw-o ayuu asturaya sawa a waa cawrada muqaladka ah sabiileynkii weeye waxaa sawatayn loo yidhi baa la lianna inkishaafahumaa yasuu-u inay faydmaan baa dhib ku ah qofkii oo de maaragtay waxa weeyaan ka xumaanaya markaa saasaa sawa loo yidhi waa xumaan oo kale sawah waa xumaanta labadii markaa sawo ayuu asturaya hadday intii kale u gaari weydo weeye oo iyagu horreysiinaya waa maxay sababtuna liannahumaa afxashu min gayrihima wey iyaga ayaa de ka qariban faydnaantoodu ay ka qariban tahay meelihii kale bal waxaaba la yidhi raggii kale dee cawradu waaba intaa cawradii intan kale ee ilaa jiribka iyo ilaa intan laleeyahay waa xariimkeedii oo xayndaabkii cawrada weeyaano dee shayga xayndaabkiisa waa guriga dayrkiisii oo kale shayga xayndaabkiisu la xukun buu noqdaa marka iyadii maadaama ay xayndaab yihiin unbaa loo asturayaa asal ahaan cawradu waa labadan meelood waana lagu ijmaacsan yahay labadaas ina iyagu cawrayin fain wajada maa yakfi axadahuma hadduu helo wax labada mid uun ku filan dhinac qura uun layskaga qarin karo satara bihi lqubula xaggan hore ayuu iskaga asturaya saasaa waajib ku yahay hadduu xagga dambe un ka asturo salaaddii asix mayso wey ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqdo qofku waxaana saa loo sameeyey baa la yidhi liannahu lilqiblati isagaa xaggii qiblada u jeeda xubinkaasna xaggii qiblada u jeeda markaa fa kaana satruhu ahama tacdiima laha weyneynta kacbada qiblada la weyneynayo ayuu u muhiimsan yahay dhinac kale waxaa la yidhi xaggii dambe dee inta badan waa iska asturanta qofkii markuu taagan yahay xubinkiisii dambe haa wuu is ma muuqanayo laakiin xaggii hore way qaawan waxba ma qarinayaan marka intii badnayd salaaddiina dee talajooggiibaa badanba marka intii badnayd kani maadaama xubinkan dambe uu asturan yahay oo jirka intiisii kale maarata baryihii ay asturayaan xaggan ayaa awleysan baa lai wa qiila waxaa la yidhi satara bihi dubura may xagga dambe ayuu asturayaayoo de markii rukuucdii iyo sujuuddii ayaa fuxshigiisa iyo markaa qaribnaantiisu ay soo baxaysaa bay yidhaahdeen markaa xaggaa dambe ayaa la dooranayaana kuwaas way yidhahdeen laakiin taa hore ayaa rajaxano de waxa weeye rukuucdii iyo sujuud waa wakti kooban laakiin sarajooggii iyo intii kale o dhan ayuu kani asturan yahay rukuucdii iyo ta haddaad tidhahdidna labadiiba markaa halkaa waabay muuqanayaan wuxuu ihi wain budila lahu sutratun qofka haddii loo bixiyo la siiyo loo dhiibo weey sutratun astur oo caariya ahaan loo siinayo ergisa ahaan lazimahu waxaa ku waajiba qabuuluhaa inuu aqbalaa waajib ku ahoo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib wey wixii waajibkii aanad fulin karin haddaanad samaynin inaad samaysaa dee waajib buu kugu noqonaya marka inaad qaadato waajib bay kugu tahay haddaad doonto markaa dee hibaba ha u qaadanee ergisa ahaan markaad ku tukateed salaadaada dhamaysato waad iska celin karta wain lam yajid haddaanu waxba helin sallaa curyaanan qaawanaan buu ku tukan faataquu llaha ma staطactum baa ilaahay yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum baa nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam yidhi walaa icaadata calayhi qofkaasi soo celin laguma le maxaa yeelay dee qofkaasi waajibkii saaraa waa gutay dhar la-aantuna iska qaalib bay ahayd imikuunbaa dee dadku wax badan heleen qofku hadduu awowgii iyo waraysta waxaa laga yaabaa haa xaaladdu inay adkayd marka qofku waa laga yaaba in maka sawir suuraysan waayo dadkan bilaa dharka ah ee maaragtay sidana laakiin awowgiisii koowaad ama awowgiisii labaad waxaa laga yaabaa siduu mare ku hegaaba ku helaaba inay adkayd marka waa wax iska haaliba baa la yidhi odda waa iska badnayd maadaama cudur iska badan uu ahaa icaado ma keensanayo in salaadii soo celi la yidhaahdo waxyaalaha naadirka ee marmar un qofka la kulmo ayaa icaadada keensada wa wajada sutrata hadduu helo markaa asturkii maradii fii ahnaa'i asalaati salaada dhexdeeda wahiya biqurbi iyadoo u dhow satara wujuuban wey wuu asturi oo si deg dega inuu u asturo ayaa ku waajibay cawradiisii wa banaa salaadiina wuu sii dhammaystiran haddii ay u dhoweyd qibladiina aanu u daba jeedinin weeyaan wain kaanat bilbucdi hadday se ka fogeyd bilbucdi minhu meel isaga ka durugsan hadday taalle satara wuu is-asturayo waa waajib bay ku tahay inu baashii raadsado maradii wastanafa salaaddiina dib buu usoo bilaabayaayo odhan maayo halkii baan ka sii wadaya maxaa yeelay dee xarakaad fara badan ayuu la yimid muddadaana isagoo de baashii liwataa iminka way u taallaayo wuu arkayaa intaa uu de salaadda ku jira usii socdo ee uu bilaa asturka yahay ayaa iyaduna markaa dee salaaddii kaba burinaysa markaa dib buu usoo gelaya sidoo kale kii ay u dhaweyd ee u baahnaa inuu qiblada u daba jeediyo si uu markaa u soo qaato kaasina waa la mid o de kor hadduu qibladii ka jeestay shardi kaloo shuruuddii salaadda ka mid a meeshii ka baxay dib buu kaasina salaadii u soo bilaabaya halkaa waxaa inoogu dhan shardiga wuxuu yidhi baabun طahaaraة اlbadni wالthawbi wa mowdic الصalaati waاجtinaabu الnajaasati sharط fii صixaةi الصalaaة shardi kale oo ka mida shuruuddii salaada ayuu musanifku raximah اllahu tacaala halkan ka gelaya waa طahaaraة اlkhabaث najaasadii in la iska daahiriyo xukunkeedu waa waajib waana sharطu min shuruuطi صixati الsalaa salaaddu inay asaxdo shardi bay u tahay waxaa u daliila qur'aanka iyo axaadiidta nebigaba daliil ba yihina waynu tilmaami doonaa halka laga dayrayaa waa saddex meelood jirhka iyo marada iyo meesha marka qofku jirhkiisii dee wuu daahirinaya ijaasaadkii maray uu ka daahirinaya sidii aynu ku soo aragnay kitaabu ahaara ayuu isaga daahirinaya waxaa halkan lagu tilmaami doonaa dhowr masalo oo haddii qofkii uu najaaso xidhan yahay haddii najaaso waxaan ujeedaa jirhkiisii ay gasho sida in lagu kabay laf nijaaso oo kale ama kuwii intay maaragtay isdaldalooliyeen dhiiggii meesha fadhiisinayay maaratay ama wax isku qorqorayay dee waa nijaasayana jirhkoodii ilan dhiiggani waa dhiig nijaase kuwa axkaamtoodii musanifku raximah llahu tacaala isagu laftunbuu ka hadli doonaa waa la raacinayaa unoo culamadu waa isku mid unbay yidhaahdeen waa uu tilmaami doonaa halkan aynu ku arki doonno waxaana la odhan doonaa haddii qofkaasi waxaa iska fujin karayo dhibna aan laga baqanayn waajib bay noqonaysa haddii aanu cudurdaar lahayn markii hore waxaan isku samaynay haddii aanay suuragal ahayn inuu iska bixiyo xaaladdaa iyada ama markii hore dee laftan uu u baahnaa inuu ku kabo laf kaloo daahirana ma helinba oo dan u ugeysa markii hore horeba baday kaasi isaga salaadiisu saasay kaga asaxaysaa wax kale laga dooni maayo waxaa kaluu sheekhu tilmaami doonaa jirka haddii najaasa aan e, ishu qabanayn oo ilma aragtaya ah, ay ku duusho wax ishubaa qabanaysa haddana aanay ahayn ma biyihii buu la mid yahay oo xukunkii aynu biyaha ku soo aragnay baa la siinaya mise waa ka xukun duwanaanaya halkan aynu ku arki doonnaa iyadanoo xukunkii biyaha ayuunbaa la siin doona waxaa kaloo inoo sheegi doonaa in la cafinayo dhiiggii qofka nabaradii jirka kaga yaalay dhiiggii ka socday haddaanu badanin ama aanu meelo kale gaadhin ama isagu aanu tuujinin in la saamaxaya iyadana halkan ayuu inoogu tilmaami doonaa musanifku raximah llahu tacala iyo wixii dhiiggaa la xukuna sida dheecaankii iyo malaxdii iyo wixii lamidka ah maradii baa la daahirinayaa iyadana waxaa loola jeedaa marada waxa soo raacaya wax kasta oo maxmuula wa fii macnaahu kulu malbuusin kalkufi wa kulu maxmuulin waa ka halkaa tashjiirka wax alla wixii aad xidhan tahay iyo wax alla wixii aada sidato ayaa maradan soo gelayo dee maradii waad sida kabihii baa soo gelaya waa inay markaa daahir yihiin wixii aad siday hadduu koonihiisa kale nijaasi xalig aad hayso ayaaba darafkiisa kale halkaa dhulka iska yaalaa nijaas yahay salaadii ku asixi mayso wuxuu markaa tilmaami doonaa haddii la daahirinayo ma kabihii markay nijaasi aad kula joogsato seed loo daahirinaya halkan uu kaga hadli doonaa ma in la maydhaa waajib noqonaysa mise in markaa meelo kale uun haddana la marmariyo oo markaa dhulka un lagu camcamiyo ayuu ku daahiroobayaabuu ka hadli doonaa najaasadii ilimaqabatayga ahayd haddii ay maradii kusoo duusho iyadana wuu inoo tilmaami doonaa dhiigagii markaa la saamaxayay ee saamaxa ahaa ee iyadoo jirka ay kusoo maradii ay kusoo duuleen lagu tukanayeyna uu tilmaami waxaa kaloo in halkan ku arki doonaa haddii mariyihii ay isaga kaa qaldamaan oo maro nijaasiya maro daahira aad kala garan weydo iyadana saad yeelayso waxaa kaluu inoo sheegi doonaa mara xaaraana aan nijaas laakiin aada soo xoogtay haddaad ku tukato ma dhar booliya bal xukunkeedu muxuu noqonaya xagga makaanka iyadana afar su'aalood ama afar masaluu kaga hadli doonaayo makaankii nijaasoobay haddii qorraxda iyo dabayshu ay nadiifiyaan sidaa daahir ma ku noqonaya u ka hadli doonaa xabaashii lasoo qufayna wuu ka hadli iyo tii maaragtay aan lasoo qufinba dhulkii boolida ahaa ama la xoogay salaaddii lagu tukaday iyaduna wuu tilmaami doonaa waxaa kaloo inoo sheegi doonaa meelo ay karaahiye tahay in lagu tukado wuxuu yihi طahaaraة اlbadani jidhka طahaaradiisii iyo wathawbi maradii iyo wa mawdici salaati meeshii lagu tukanayey in la daahiriyo waijtinaabu najaasati najaaso soo daridana la iska ilaaliyo inta salaada lagu jiro sharطun fii صixati salaati salaada asixitaankeeda ayay shardi u tahay oo asixi maysa salaaddii la-aanteed wa hiyaabaka faطahir baa ilahay yidhi waa mari waa maradii waطahir beytiya liلطaa'ifiina wاlqaa'imiina wاrukaci الsujuud ama an طahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci الsujuud labada aayadoodba waa طahaaratulmakaanki meeshii la daahirinayay weeyaan sidoo kale xadiidkii saxiixeynka ku jira ee asmaa binti abi bakr xadiidkii caaisha ee faatima binti qaysu nabigu lahaa faidaa adbarat fagsilii canki dama wasali faatima binti qays gabadhi mustaxaadada ahay idaa aqbalat ilxaydatu fadaci الsalaa waidaa adbarat fagsilii canki dama wasali dhiigga iska maydh waa jirkaagii daahiri kadibna markaa duka markaa saddexduba nusuusta ayay ku sugayen fain xamala qofku hadduu qaado najaasata najaasa fii salaatihi salaada dhexdeedii ayuu najaaso qaaday caagad ba ku jirtu jeebka ku ritay maalan ama xadhiggii aynu sheegaynay aw laaqaaha ama uu la kulmay bibadanihi jirkiisii uu kula kulmay markuu sujuudayey ayay gacantiisu meel najaasa taabanaysay ama cagihiisa taabanaya aw hiyaabihi ama dharkiisiibuu kula kulmay oo markii uu sujuudayey maradiisi dhacaysabaa meel yaroo nijaasa darafkeedu uu taabanaya wahiya hayru macfuwin anha nijaasada uu taabanayaana iyadoo aan kamid mid ahayn kuwa inoo soo socdee saamaxa ah lam tasixa salaatuhu qofkaa isagaa salaadiisu asixi mayso inaanay asaxayna dee waxaa laga qaadanayaa shardinimada illa waa shardi shardi hadduu yahay macnaheeda hadii la waayo salaadii dee waa la waayey wa في fi lqadiimi imaam shaafici qadiimkiisa wuxuu ku yidhi in sallaa uma ra'aa fii thawbihi najaasatan hadduu qofku tukado kadibna uu maradiisii najaaso ku arko najaasadaasoo kaanat fi salaati salaadda markii lagu jiray jirtay lam yaclam bihaa laakiin aanu isagu ka warqabin qabla dukhuuli fiiha intaanu salaada gelin iyo markii uu galay galaybadde ilaa uu ka baxay aanu ogaana markii uu ka baay ka baxay kadib inuu arko ajza'atu ninkaa isagaa way ku filan tahay salaatuhu markuu inoo soo sheegay najaasadan layska ilaaliya inay shardi tahay macnaheeduna uu noqday haddii markaas qofkii ama jirhkiisii aanu daahirahayn ama badan eh, maarata maradiisi aanay daahir ama makaankii aanu daahir ahayn ama ha ogaada ama yaanu ogaana salaadiisu ma asaxayso ayaa dee laga soo fahmay ilaa waxay la mid tahay satrulcawrihi iyo tahaaradii xadadka weyseqabkii ayuunbay la mid tahay oo qofka melihiisa dee looma eego wixii shuruuda marka kolkaynu taa soo fahnay buu wuxuu inoo sheegaya haddaba qadiimku inuu wax soo reebay oo qadiimku wuxuu soo reebay aljaahilu binajaasati qofkii jaahilka ka ahaa najaasada naasigii la mid halka innaga ilahayn marna way kala haran marna waa la isku qaadaa ka ilowsan iyo ka jaahilka marna isku xukun baa laga dhigaa marna waa la kala reebaa halkanoo kale waa la kala reebaya oo kii najaasada isku ogaa laakiin intuu ilaawi iska tukaday kaa gaabis baad samaysaa laleeyahay seeduu ilowday najaasada ku maarata kugu jirtay salaadaadu adiga ma ansaxaysaa laleeyahy qowlan waaxidan laakiin kii aan is ogeyn meelahanay wax ka marsanaayeen de meel walba ma arkay kolkuu tukaday kadib ayuu arkay najaasadii labaynuu kala qaadaynaa an yumkina xuduusuhaa bacda asalaati wa an yumkina inay suuragal tahay salaada kadib waxaan inuu ku yimid iyo inaanay suuragal ahayn hadday suuragal tahay salaada kadib in waxani uu maray najaasadani ay salaada kadib martay hadday suuragal tahay salaaddiisi ninkaa waa ansaxa haddii laakiin aanay suuragal ahayn ee uu hubo markuu tukanayay waxani inay jirtay kaa weeyaan ka laga hadlaya labada qowla isku haystaan qadiim iyo jadiid ee jadiid leeyahay salaadiisii waa burtay qadiimna uu leeyahay salaadiisii waa ansaxo waa saamax nijaasadaas jadiidku wuxuu haysta garanayoo de wuxuu haystaa nusuustan aynu soo tilmaanay in la daahiriyo maradii iyo jirkii iyo tilmaamaysa qadiimku muxuu haystaa qadiimkuna wuxuu haystaa xadiid abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya maalin ayuu kabaha iska bixiyey saxaabaduna kabihiibay iska bixiyeen markuu salaada ka baxay buu yihi maxaad kabaha u saarteen dee adigaa bixiyeyoo markaasaanu isniri waxba waxyibaa yimidoo malaha in salaadii iyo kabaha la kala ilaalinayaa soo korodhay ilan waxyigiibaa kolba xukun keenaye markaa dee saasaanu anaguna u saarno adaanu kugu dayanay bay yidhaahdeen deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ba ku sugnayd m malaku jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii sheegay in kabahaygu maarata wasakhi marsan tahay ana fiihimaa adan in wasakhi ay marsan tahay buu ii sheegay saasaan markaa u bixiyey e midkiin markuu markaa arko markuu tukanayo kabihiisa ha fiiriyo hadduu wasakh ku arko ha ka masaxo kadibna markaa ha ku tukado marka waxay yidhaahdeen qadiimku wuxuu odhanayaa dee salaadii bartanka kaga jiraa nabiga loo sheegay arrinta salaaddii dib umuu soo bilaabine wuu iska bixiyo halkii unbuu ka sii wadi marka waxaa laga qaatay qofku wixii uu jaahil ka yahy hadduu jaahil ka yahay najaasada inay saamax noqonayso kan qadiimku laakiin kan jadiidkai shan laba arrimoodba uu gelinayaayo wuxuu leeyahay dee adaadanaa laga yaabaa inay ahaydba wasakh un aan nijaas ahayn ila wasakhdii way noocyo badan tahay wasakh waliba nijaas maahay meeshana najasu kuma jiro faahbaranii ana fii maaratay naclaya naj najisan mu odhan nebigu adan adan markaa waa wasakh wasakh aan nijaasaba ahayn bay noqon kartaaba waa arrinta labaad ee xadiidka sixadiisana hadal baa ku jira markaa nusuustii waadixa ahayd sixadoodu ay sugnayd ama qur-aanba ahaydba ama axaadiis sugan ahayd looga tegi maayo bay yidhi xadiidkaasi hadalku uu ku jira ee haddii hadal markaa fasirkiisii dee si kale ay ku iman karayso wa qaala fi lqadiimi buu ku yidhi qadiimki wuxu uhi in sallaa hadduu tukado uma ra'aa salaada kadib buu arkay wey fii thawbihi buu ku arkay ama badanihi wey najaasatan buu ku arkay ama mawdicu salaati saddexdii waa isku miduna najaasatan buu ku arkay najaasadaasoo kaanat fi sala kaanat fi sala maxay ka dawo tahay waa qodobkaynu sheegno hadday suuragal tahay inay dib waxaani ka soo dariday ha isku mashquulin ka soo qaadin wax dib ka yimid laakiin haddaanay suuragal ahayn inay dib ka timaado waa markaa marka hadalkani joogo oo lam yaclam biha aanu ogeyn qabla dukhuuli fiiha intuu salaada aanu gelin ee ama markii uu galay unu ogaaday deetana iska tuuray isla markiiba ama markii uu ka baxay unu ogaaday ajza'athu salaatuhu salaaddiisu waa ansaxaysaa buu kaas yidhi wa in asaaba hadduu haleesho asfala alkhufi kabaha ama khufkii hoostooda najaasatu najaasa hadday ku dhacdo famasaxahu cala alardi uu dhulka ku masaxu sidaa dhulkii ugu camcamiyo wasallaa fii uu iskaga tukado markii uu ka masaxay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa tujziuhu midi wuxuu leeyahay way ku filan tahay wathaani ka kalena laa tujziuhu buu kuma fille waa in la mayro kabaha sidee loo daahiriyaa wey kabihiaad najaasada kula joogsatay sidee loo daahiriyaa qowl wuxuu leeyahay sidii waxaa kaleba loo daahiriin jiray oo maxaad u cuskatay de waxaan u cuskaday wixii waxa kaloo dhanba loo cuskaday sow najaasa maaha dee najaasao si loo maydhay lahayd sidii loo daahirin jiray qiyaasan calaa saa'iri najaasaati un weeyaane farqa bayna bayna hadihi najaasa wa saa'ir najaasaat ta marada iyo ta kabaha farqi uma dhexeeya isku siha loo daahiriyuu leey waa muctamadka ka kalena wuxuu cuskanayaa xadiidkii iminka aynu soo sheegaynay idaa asaaba axadakum maaratay eh, idaa asaaba kufa axadikum adan falyadlukhu fi lardi dhulka una ku deligo ha ku masaxo marka saddex ah, tii horeynu dee soo sheegnay oo sixada maaratay ku saabsanaydna waa taallaa laba arrimood oo kalena halka waa la keenayoo dee adantii in la yidhaahdo waa wasakh aan nijaas ahayn iyo in la yidhaahdo waaba nijaas hadday doontee laakiin waa annajas lyaabis waa najaasadii qalalnayd haddaad adigoo socdo un najaaso qalalnayd ay kabti kaaga dhegto kabtaadiina way qalalan tahay najaasadiina way qalalan tahay lakin da way qabsatay meel bay kabihii meela wax qabqabsadaan bay leeyihiin meel yar bay ku dhegtay dee waad ka fujinaysaa saa markaad uga fujiso haddaanay waxba ku bi'in oo kabtuna ay qalalayd najaasadana ay iska qalalayd dee waxba isma yeelayaane salaadaadii baad markaa iskaga tukanaysaa markaad markaasaa adhurkii ugu masaxdeed ka fujiso wixii waad ku tukanaysaayoo basi male adoo salaada tukanaya hadduu ay dhinaca kugu qabto maaad samaynaysaa salaadii bay kaa burtay waad ka sikanaysaa un dhinacun baad uga durkaysa hadduu dee haddaan qoyanin hadduu qoya ama adigu aad qoyan tahay dee markaa toddoba goor baa meesha taalla laakiin haddii isagiina uu qalalan yahy adigiina aad qalalan tahay in la kala durko unbaa ku filan dee wey wuxuu yidhi wain asaaba alarda dhulkii hadday haddaba haleesho najaasatu najaasa hadday haleesho oo fadahaba aharuhaa raadkii najaasadu uu baabao bishamsi wariixi qoraxdii iyo dabayshii uu ku tago fasallaa calayhaa uu dhulkii qofku ku dul tukado fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid wuxuu leeyay tujziuhu ku filan wathaanika kalena wuxuu leh laa tujziuhu kuma fila dhulkii sidee loo daahiriyaa nabigu alayhi salaatu wasalaam ninkii caraabiga ahaa ee reerbaadiya aha ee ku kaadshay waa waadaan biyo lagu shubo hadday najaasadu markaa ay sii baaqi tahay oo eh, najaasadii dee labay u kala qaadaan dhulka wax la fujin karayo oon dee dhulka sii gelayn marka haddaad intaad ciiddiiyo intaa yar isla fujiso aad soo tuurto dee waa daahiro waad ku tukan lagu odhan maayo biyo maarata waxa weya garhka u geli ilan waadigan wixiiba meesha ka qaaday waxna waa wax dhulkii gelayo biyihii maarata dhulkii u cabayo sida kaadidii oo kale taas markaa in biyo lagu shubo way ku daahiroobaysaa ma ku daahiroobaysaa in qoraxdii intay ku dhacdo iyo dabayshii iyo raadkii najaasadu uu meesha ka bo'o weji baa wuxuu leeyahay ama qowl baa wuxuu leeyahay tujziuhu way ku filanta oo wuxuu ka eegayaa de wixii maanta wax raadaho ay meeshii ugu haray ma jiro dee dhulkaasina intaa elan dhulka waa lagu kaashayaayo maarata dadka de khaasatan markaa suuliyada iyo waxaasi aanay jirin dee dhulkaasunbaa lagu xaajo gudanaya markaa dee waxay ku daahiroobayaan iska sidan haddii kale dee dhulkiiba in laga wada shakiyo ayaa imanaysa kan kale laa tujziuhu lihina isagu asalkiibuu ku tagay waa qiyaasan calaa saa'iri almutanajisaati waxyaalihii kale nijaasoobin buu kari lamid yahay xadiidka ablcraabigana way cuskanayaan kaasaana markaa muctamada in aanay ku ansaxaynin aanay ku aahiroobayn dhulkii aanay ku aahiroobaynin bizawaali اlahari bishamsi wariix in markaa raadkii ku suulo qoraxda iyo iyo iyo dabaysha wain sallaa في maqbaratin mambuushatin qofku hadduu ku tukado xabaal lasoo qufay lam tasixa salaatuhu salaadiisu asixi mayso wain kaanat hayra mambuushatin haddii aanay ahayn mid lasoo qufay kurihat waa la karaahaysan wa ajza'atu salaatu salaaddiisu way gudaysa waxbaashio lagu dul tukanaya wey in xabaasha lagu dul tukado waa lainoo diiday qiblada ay kaa xigto xabaashio qiblada kaa xigta aad u tukatana iyadana waa lainoo diiday marka inaad qiblo ka dhigata xabaashi waa karaahiyo iyadu oo waxba idiin dhaxayn adiga xabaashi waa karaahiyo inaad ku dul tukataana labaynu u kala qaadaynaa hadii xabaashan dib loo soo qufay dee meydkii landhacaan iyo waxbaa kolley ka daatay oo waa nijaasooday dhulkani waa dhul nijaasoobay marka ciid nijaasaad ku tukato salaadaadu asixi mayso haddii aan la soo qufinna dee nahyigii unbaad ku dhacday laakiin shuruuddii salaadda waxba uma noqonayaanoo tahaaradiina way dhamaystirantay o ciidan sare waa daahir de shuruuddii kale hadday kuu dhamaystirantahy salaaddii waa iska ansax laakiin karaahiyadii ayaad ku dhacday wain shaka fii nabshiha hadduu qofku ka shakiyo miyaa talow lasoo qufay mise lama soo qufin xabaashan saxad salaatu marka qof waxa laga yaba qofkii aynu isweydiino dee soo qufay xabaashan lasoo qufayay waxaani maxay ahayd dee baqiicoo kale imika ilaa imika ilaa waktigii nabiga waxun baa lagu aasa marka hadda ile lama kala bixinayo dhulkuma ballaaranayee dee xabaalihi horun baa lagu noqnoqonaya marka inta lasoo qufunba haddana midkaa lagu ridaya haddana waa lagu aasayaa soo ma marka mar hadba haddii lasoo qufo xabaashaasi waxay noqonaysaa xabaal aan lagu dukan karin haddaad ka shakida haddaba miyaa talow lasoo nabshiyey xabaashan ma lasoo qufay mise lama soo qufi saxad salaatu salaadu way asixi waqiila laa tasixu ma asaxaysana waa la yidhi oo shakigaa miyaa lagu dhaqmayaa mise lagu dhaqmi maayo waa markii markaa weliba dee haalibku uu yahay in lasoo qufo waa meesha haalibka ay tahay in lasoo qufo xabaalaha oo meydkana haddana lagu aasa maalan haddaad ka shakito tolobkan miyaa lasoo qufay mise lama soo qufin ma asalkaynu raacaynaayo alaslu ahaara baynu nidhaahnaa mise daahirkiiyo haalibkaynu raacnaayo war de kolley axbaalahan intaa waxun lagu aasaayo kolley tanna kuwa lasoo qofuun bay ka tahay ma sida aad u badinaysaad raacaysaa mise asalkii baad raacaysaa labadaa ayaa iskhilaafsanoo asalkiiyo daahirkii ayaa iskhilaafsanay ka soo baxaysaa ayuu labadan weji ka soo baxaya waxaa muctamada markaa ina iska asaxayso asalkii ayaa la rajaxay wain jubira cadmuhu qofkan haddii laftiisa lagu kabay bicadmi najisin laf nijaasa wakhaafa talafa min nascihi iska bixintiina uu dhib uga baqay talaf waa inuu kuba ku tagaba ku halaagsamo lakiin halaag dee khasab maaha waa un dee in markaa dhibi ka soo gaaro caafimaad daro xubin ka baabaa ka maarata dhinta ama naftiisiba u baqo wa sallaa fiihi deetana u saa iskaga tukado ajza'atu salaatu salaadiisu ninkaa isaga ah dee way gudaysa waa kii helayey markaa kani wax daahira isagoo helaya nijaasta isku kabay ama haddii aan waxbaba hayn oo kaloo keliya u hayo dee odhan mayno iska soo maarata waxa weeyaan iska jebi kan aynu leenahay jebi haddii aan dhib laga baqanayni waa kii isagoo helaya wax daahira nijaas lagu kabay iminka mararka qaarkood ba waxay ku odhanayaan ta doofaarkaa ugu fiican oo halkaa xubinkaasi xubinka doofaarka in lagaaga soo gooyo ayaa munaasaba iminka kuwa dhakhaatiirtan gaaladu ku odhanaysa marka dee waxay fuqahadii leeyihiin meeshaa haddii wax kale oo gelaya la waayo daahira daahirku waa maxay waa neefkii la gawracay lafihiis iyo wixii la haddii la waayo de wixiina markaa loo baahan yahay doofaarkiiyo iyo iyo ayga isaga si gaala u eryadaan fuqahadu laakiin najaasaadkii kale waa la ogolyaho waa lagu saamaxayaa haddii aanad wax kale aanad helin lagu odhan maayana markaa salaad soo celi sidoo kale lagu odhan maayo iska siib haddaanad markaa talaf ka baqanaynin kol haddii markii aad ku xudhaysay baahiyo ay kuu geysay mushkilad ma laha waxaan iyada sinaba loo ogolayn baa la yidhi laftii bani aadamka qof bani aadama mayda inaad maarata laf kala baxdo ood isku kabto ayaan iyadu sinaba loo ogolayn maantana de keliyahay kala baxaaniyo waxyaalo faraboo la farataystaaba qofkii meydka ahaa taasi markaa mid saxa ma noqonayso wuxuu yidhi wain sallaa hadduu tukado wa fii thawbihi damulbaraaqiisi iyadoo mar maradiisa dhiiggii tagfida iyo tukhaankiiyo wixii lamidkaa ah waa isku wada gruubkaasoo dhan un weeyaane isku wada gruub waxaasiye iyo bacuudkii ama baashii kanaacadii dhiiggeedii iyadoo marada uu marsan yahay hadduu qofku tukado awil yasiiru min saa'iri dimaa'i ama dhiigaggii kaleba in yaroo kamidi midii neef uu gowracay wax kaga soo duulay iyo iyadoo ay marsan yihiin haddii uu ku tukado aw salasulbawli aw salasilbawli na waa loo dabdiyey baa la yidhi oo xagga cadafka aw salasul bawli ama kaadidii bila controolka ahayd iyadoo ay ku sugan tahay aw damul istixaadati ama dhiiggii dhabar furanka iyadoo gabadhii markaa marye maaratay de wixii ay xidhnayd ee ay maaragtay ay xidhatay markii ay de dahaaradii aynu soo sheegnay la timid dhiiggii iyadoo uu gaadhay hadday tukato jaazat salaatu qofkaa salaaddiisu waa ansaxaysa oo waa macfu gabadhan mustaxaadada ah iyo qofkan kaadu ay ka tifqaysaan kaadadii kaantarooli karaynin dee sidii aynu soo sheegnay bay u dahaaro qaadaan markay sidii usoo dahaaro qaataan hore ay ka galaan wixii intaa yimaada waa macfuya waa loo saamaxaya takfidii iyo wixii qofka maaragtay hurdada kusoo ugu imanayey iyo karaacadii wixii lamidka ahaa dee layska ilaalin kari maayo waad isku rogaysaayo maradiio deetana inaad dishaa laga yaaba adigoon sogayno maradii ay markaa dhiiggeedii ku bo'o meeshu hadday takfi badan tahay ama kanaaco badan tahay dee maryahaagiiba inay wada nijaasoobaan waxad ku tukataba aada weydo ayaa meesha ka iman karaysa markaa maadaama eh, iska ilaalintii ay adkaatay waa saamax xataa haddii ay bataan xataa haddii ay bataan oo dhiiggaasi oo bato saamax buu iska noqonayaa eh, waxay culammadu yidhaahdeen waa haddii aanu isagu qofku aanu ku dilin hasho meesha ku fadhida ad aragto markaas adigiibaa ku dilay markaas daatana dhiiggii kugu bacay iska soo maydh baa lagu leeyahay de markaa adiga ilan waxaan geystay waa markii adigoo hurdo iyo waxyaala noocaas ay arrintani timaado waxaa kaloo musanifku raximah llahu taala ina yidhi aw ilyasiiru min saa'ir اdimaa dhiigagii kale intooda yar waa dhiiggii kugu soo duulayay qof kugu ag tukanaya dhiig kaa soo gaadhay neef aad gowracaysay wax kaaga soo duulay waxyaalaha lamidka markaa dhiigga ajnabiga meel kale kaaga imanaya isagu waa inuu hadduu bato saamax ma noqonayo dhiiggaagii adiga wuu inoo imanayaayo sheekh ayaa raximah اllahu tacaala sheegi doona wuxuu yihi wain kaana calaa thawbi qofkan maradiisa hadday saaran tahay aw badanihi ama jirkiisa najaasatu nijaaso lam yudrika darfu ishu aanay haleelayn inay maqaba min khayri dimaag dhiigna aanay ahayn dee dhiigga waynaga soo sheegno intiisa yari intiisa yare ishu qabanaysaaba saamax ahayde ilimaqabatagiisuna hadal ma laakin laakiin najaasaadkii kale waxaan ishu qabanayn faqad qiila waxaa la tasixu salaaddu waa iskaga asixi mardi wixii ilmaqabatay uu yahay dhib ma wa qiila waxaa la yidhi laa may asixi maysa dee nijaasa meeshii jirte waa inuu iska mayro wa qiila waxaa la yidhi fiihi qowlaani mee laba qowl baa ku suganoo waa ariiqo saddexaad weeye saddex dariiq baa ku sugan dariiqa waxay leedahay tasixu qowlan waaxidan shaafici halkaa iskuma khilaafine way ansaxaysa qolna waxay leedahay laa tasixu qowlan waaxidan oo halkan shaafici iskuma khilaafina waxaasi ma ansaxayso wa qiila fiihi qowlan qoladana waxay leedahay mee shaafici meesha laba qowl buukulayo way asaxaysaa iyo ma asaxaysa sidii biyahoo kale tan dambaana rajaxan in laba qowl meesha ay ku sugan tahay waxaana u muctamada wixii biyahaba muctamad ahaado in mar haddii waxaan ihi maqabatay uu yahay uu iska saamax yahay waxaana loo xujaysanaya waxaynu usoo xujaysanay markaynu biyaha ka hadlay wain kaana calaa qurxihi damun qofkan qoonkii nabarkii ku yaalay haddii dhiig saaran yahay oo yakhaafu min haslihi uu ka baqayo haddii uu maydho dee markaa meeshii ay dee dhibaato maaragtay caafimaad daraa meeshii ay markaa imanayso ama nabarkii aanu hore u bogsanaynin ama dee aan faa'iidaba aan lahayn oo markaad maydho dee maarata dhiig hor lihi uu imanayo in la iska daayo la qaatay sallaa fiihi wa acaada ayuu sheekhu wuu ku tukan sidiisaasuu ugu tukani salaadiina wuu soo celinayaa saasuu waxa markaa la dooranaya haddii isagu aanu tuujinin oo wax xadguduba aanu la imanin inaanu waxba soo celinin oo dee saxaabadu jaraaxaadkooda way ku tukan jireen iyagoo nabaradii ay ku yaallaan aad garanaysaan saxaabigii leebka lagu soo ganay isagoo salaada ku jira salaaddiisiibuu iska sii watay markaa kor hadii wixii nabar uu yahay aan adigu kantarooli karaynin inaad adigu tuujinin ayuunbaa muhima ah. xataa hadii uu bato dhib ma laho oo ma soo celinaysidoo saamax weeyi wuxuu yihi watukrahu salaatu salaaddii waxaa la karaahaystaa filxamaami meeshii lagu maydhanayey in lagu tukado meeshii laisku nadiifinayey lagu maydhanayey in lagu tukado waa karaahiyo wa qaaricati ariiqi waddada bartankeedii magaaladii iyadoo la joogo waa karaahiyo wa actaani libili meeshii geela markuu cabo loo duwayey ee la isku sugsiinayey ee uu farfadhiisanayey haa xeradiina way kasii awleysan tahay baa la yidhi in lagu tukada iyadana la karaahiyeystaa marka actaantu waxay yidhahdeen markan geela danta kolba horma ay cabbayso markaa meel baa halka laisku sugsiinayo ha lasii yar fadhiisinayo halkaa ayaa catan la yidhaahdaa actaanna waa jamceedii xeradiina dee waa lamid un baa la yidhi halkii uu hooyanaya habeenkii muraaxi ama xadiiradiisi xeradiisiina waa lamid uno iyaduna waa karaahiyo abcan dee waa markaad wax isaga dhigaysa saaladii ayaa loo fahmin inaad saaladii iskaga dhex tukan karto oo karaahiyuna ay kugu dhacayso laakiin aanay dhib lahayn saaladan iskaga dh wanagayn waa inaad meel daahira ku tukato markaa sijaad baad dhiganaysa sijaaddii markaad dhigato sijaadadii najaasadii way ka hooseysaa mushkilad mar adu najaasadi ma taabanaysid waxaad iska ilaalinaysa najaasadii inaad adigu taabato iyo inay maryaha ad xidhan tahay taabtaan kor haddaan intaa midino jirin dee makaankii aad ku tukanaysay makaan markaa daahira ayuu noqonaya waxa ka hooseeya waxba kaama gelin walaa tukrow lama karaayeysto fii muraaxil hanami xeradii adhiga halkii adhigu u soo hoyanayey iyada in lagu tukado dee lama karaahiyeystooo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey dee waa kii yidhi ku tukada markaa iyada waa lagu tukan karaa meelo kale oo markaa salaada la karaahiyeystaana way jirtaa sida kacbada in la fuuloo kale dhakada looga baxo agga sare lagaga tukado waa karaahiyo in lagu dhex tukadaa iyadu waa sunne laakiin agga sare lagaga tukadaa waa karaahiyo wuxuu walaa taxilu salaatu salaaddii xalaal ma aha fii ardin maqsuubatin dhul la soo xoogay lagu tukanayey walaa thawbin xariirin ama mara xariira lagu tukanayey fa in sallaa qofkii hadduu labadaa ku tukado lam yucid salaaddii soo celin maayo dhul maaragtay oo qofku xoog ku qaaday ama mara xaaraana sida maradii xariirta ahayd hadduu ninkii ku tukado wuu dembaabay laakiin salaadaa lama soo celinayo oo aljihatu munfakatun baa layihi jihatu nahyi jihada nahyigu way ka baxsan tahay xagga salaada oo dee waxaan qasbiga ayaa xaaraana ama ku tuka ama ku tukanoo xaaraan baad ku jirtaa wey salaaddu xaaraanta may keenin markaa nahyigani salaadda xidhiidh toosa lama laha waa arrin kaloo ka duwanoo salaadii ay kulmeen markaa salaaddii iyada markaa burin maayo salaadii ad ku tukatay way ansaxayaan salaaddii aad ku tukatay maradan xariirtii way ansaxayaan oo cawradi ku asturan tahay wuxuu uhi wain ishtabaha calayhi thawbun طaahirun wa thawbun najisun haddii qofka ay iska dheeh galaan u kala garan waayo maro daahira iyo maro nijaasa sallaa fi طaahiri calى alaglabi cindahu wuxuu ku tukan ka daahirka ah markuu ijtihaaday sida siduu u badiyey cala laqlabi cindahu sida uu markaa u badiyey ee haalib agtiisa ka noqotay markuu calaamaday iyo wax fiirfiiriyey ee ijtihaadkii uu la yimid kuu u badiyey inuu yahay kii daahirka ahaa ayuu ku tukanayaayo dewa waa sidii aynu labadii weele biyaha ahaaba soo nidhi ayuunbaa halkana la samaynaya marka haddaanu mare kaleba haysan dee waajib buu ijtihaadkii noqonaya cawradiinu asturaa laga doonaya wain khafiya mowdicu najaasati min athawbi haddii maradii keli ahayd uun meeshii nijaasooday aad garan weydo hasalahu kulahu gebigiisiiba u maydhay maradan meel baa nijaasooday lakin halka ahayd baad garan weydo gebigiisii inaad maydhaa waajib noqonaysa waayo dee maradan inay nijaasooday baad hubtaa waxaa la doonayaa inaad hubsato haddana inay daahirowday alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan marka haddaba haddii labadan gacmood mid ahaan nijaastu ay ahayd laakiin aanad garanayn ma tanay ahayd mise tanay ahayd dee marada intii kale inaad maydhawe waajib kuma odhanayno intan ilaan inta kale waad hubtaa inay daahir tahay intan aanad hubin shakigu ka jiro ayuunbaad wada maydhaysa wain khafiya mowdicu najaasati min athawbi hasalahu kulahu wuu wada maydhayaa e qeyb kamida maydi maayo oo intuu ijtihaado labada intuu markaa wax fiirfiiriyo kuu u badiyo maydi maaye labadiiba intii oo dhanba markaa shakigu ka jirayba wuu wada maydhayaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam ninkani kitaab soo diray lix su-aalood baa ku qoraanka maadaama maradii gabadha ku dheganayd ay salaadii kaga ansaxayso ma la odhan karaa gabadhaasi way asturan tahay dee asturkii salaaddu u baahnayd waajibka ahaa way la timid laakiin kii fiicnaa ee dhammayska tirnaa ayaa ka dhiman marka salaaddii waa ansaxaysa addoonta maxaa sida ninka looga dhigay marka ay salaada tukanayso dee waynagii sheegnay taa waynu ku dheeraanayba bal inaad ku qanacdaan baynu doonay haddii intii o dhan aad ku qanci weyd wax intaa ka saa'idsan sheegi mayno gabadha haddii ilmo dhicis ah oo afar bilood afar bilooda ka soo baxo salaada may tukanaysaa may ma tukanaysa inta dhiigu ka socdo dhiiggaasina nifaas buu noqonaya kol hadii la waa ilmo soo qubtay hadduu ilmihii soo dhamaaday hadduu ilmihii ka soo dhamaaday waxaan markaa dhiiguna ka socdo dhiiggaasi wuxuu noqonayaa nifaas buu noqonay dhiiggii dhalmada xukunka mudaharaadka ah <laughs> wuxuu yidhi gelin hawlo siyaasadeed imka haddaynu waa okay dhahna dowladda ayna qabsan haddaynu may dhahna mucaaradka ayna qabsanay marka de <laughs> inaga daya inaan daraf saddexaad qofka rabo inuu labada eedaan ee jimcaha eedaamo ma waxa uu la sugayaa inta uu waktigu soo gelayo dee haa salaad waktigiion soo gelin loo adibi karaa ma jiro salaadda subax mooyaane tu kale lama ogola waa maxay xukunka lacagta macalinka la siiyo bisha fasax dee waa sadaqad ama hadiyad ya hadiyad u niyo sadaqad u niyo samafal u niyo ya mukaafa'a u niyo mushaharun baanay ahayn ujro un baanayn mushqahay sheekh haddii ay biyo yimaadaan iyadoo inan iyo inani ay wada sheekaysanayaan ma maydribaa waajibay mise muu waajibay biyuhu noocay yihiin bay ku xidhanta sheekadu inagu kama hadlayn sheekadani ma xalaalba mise waa xaaraan sheekadani xalaalna way noqon kartaa inanayo inanbn ins qabaan baaba dhici kartee sheekadani xalaalna way noqon kartaa xaaraanna way noqon kartaa lakiin dhinac baynu u badinaynaa annagoon malahana xumaynaynin bal waynu iska dhaafaynaa inagu waxaynu ka hadlan mayrigii haddii biyihii soo baxay biyihii taranka yihiin dee mayrigii waajibaya laakiin hadday biyihii badyiga ahaa ee aynu maarata soo marnay ahaa iska daciifka ahaa iyagu ee midabka kaadidoo kale lahaa lakin haddana isjiidanayey hadday kuwaa tahayna waa madyigiiye dee nijaas weeyaane tahaarun baa waajibaysa in maaratay iyo in la weyse qaato saajidada ay ku yaalaan xabaalo qibladooda ama xaggooda dambe ma lagu tukan karaa xagga dambe de mushkilad ma laho de uma jeedsanaysa lakin duu qibladii ay tahay oo waxna aanay kaa xigin sitaaradii aanay kaa xigin wax kaa gidaar iyo wax lamid ah aanay kaa xigin de markaa karaahiya ay in lagu tukado wallahu aclam